xadaaniina lakala qaado akhbaraniina in layska idlaaqo taasi banaantahy xadaanii marka ay noqotona iyada qayd mooyaane aan la idlaaqan taas buu yihi waana qowlka murtada ayuu leeyahay tafsiilkan xufaadii dambe ay doorteen ay kala farqiyeen markaas taas shaafici iyo markaa dee asxaabtii muslim ibnu xajaaj iyo ma intoodii badnaydba waa tan marka dambe ay kuba kala tegeen aadna ay u ilaaliyaan sida imaam axmed oo kale iyo had iyo goor isagoo sheekhiye kulmiyey mid kasta laftigu yidhi st uu markaa wado saasoo kalena dee muslime saxiixiisa ku badan walmurtadaa ka laga raali yahay ee athaaliu saddexaad oo qowlka saddexaadbama ama dee athaali haddaad qowlka saddexaad qowl markaa mid madwiya une fi likhbaari xagga ikhbaarta ka looga raaliyayo murtadaa iskaga tacalluqiyo oo ha ku tacalluq halkaasi yudlaqu in la idlaaqayo waa la idlaaqaya oo macnaa ikhbaarkii baa la idlaaqi la taxdiid laa yudlaqu si lama idlaaqaya taxdiidu taxdiidkii fi lacsaari fi hadi acsaar acsaartan dambe ama dee acsaartii muxadisiinta dee iyo acsaarta dambe lama idlaaqaya intii istilaax hagaagu sugnaaday واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا marka wuxuu yidhi halkanna mustaxsanoo culimmadu waxay fiicnaysteen oy ku tiriyeen wax mustaxsana waajib maaha laazim ah wax waaji mustaxsana ay ku tiriyeen waxay u fiicnaysteen limufradin shaksigii keli ahaa ee sheekha isagoo keligii wax ka maqlay xadaanii inuu yidhaahaa xadaanii taas bay u fiicnaysteen wa waliqaari'in weeye limufradin bay ku cadfantune kii qaariga ahaa binafsi isaguna fahamtiisa sheekha ugu dul aqriyayeyna kaasna waxay u fiicnayseen marka dambe inuu yidhaaho abaranii akhbaranii fulan wain yuxadid hadduu warramo sheekhu jumlatan jamaaca uu u warramo oo mid wax ka badanu laba iyo wax kasii badan hadduu u warramayana waxay fiicnaysteen wastaxsanuu in yuxadid jumlatan waa dee an yaquula raawigi inuu yidhaaho xadaanaa inuu yidhaaho taas bay fiicnaysteen wain samicta haddaad maqashid adugu qaari'an mid kale oo qaari oo sheekii ku dul aqliyayo aduka aqliyayo matiida waad maqlaysaana taasna waxay fiicnaysteen akhbaranaa akhbaranaa ayay fiicnaysteen lakiina wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa bal wal dee istixsaan ay saba ay tahay macnaa aanay laazim ahayn waajibna ahayn ee shaksigu isagoo keligiiyo xadatanaa iska isticmaali karo waayo dee luqadii carbeed baa layska markaa macrifka ama dee ay jirtaaba oo ka cabiri jiray almucadimu nafsah naa isticmaalayo keligiiba kii isagu isweyneynaya oo kale taasna wax jaa-iza ayay ahayd shaksigu keligii isagoo wax sameeyey inuu facalnaa yidhaahaa marka waxani laazim ma aha ee laakiin waa culimmadu si bal xaaladii loo kala ogaaday axwaal u kala soocaan say dee ku tegeen oo yidhaaheen waa mustaxsan oo waxa weeyaan shaksigu dee markaa sheekha keligii hadduu wax ka maqlo markan sheekhu axaadiidan sheegayey keligu keliguunuu la fadhiyey xadaanii ha yidhaaho hadduu isagu ahaa ka dul ku aqreeya aqreeya ama markaa suuradan cid kale hala joogto ama keligaada oo maha dee keligiinu yadtan inuu yahay ama cid kale hala joogto ama keligaade laakiin ka isagoo aqriaya wixii ku dhawaaqaya hadduu yahayna akhbaranaa ha yidhaaho haddii sheekhu jamaaco laba iyo wax ka badanuun uu u sheegaya axaadiistana oo macnaa iyadoo cid kale la joogta uu sheekhii ka maqlayna xadaana markaa ha isticmaalo haddii waxa weeye shaksi qaari ah adigu aada maqlaysa macnaha waad adigu kii aqriyayay ma tihid sheekiina waa lagu dul aqriyayaa mid kaleo qaari ayaa ku dul aqriyayay suurada caynkaasana akhbarana ha la yidhaaho xadadan iyo xadadanaadan dee kutubta ku sugan iyo akhbarana iyo akhbaradaana markay istilaaxoodan ama istixsaankoodan ku socdaan waatan marka intaas buu inoogu sheegaya halkan labadan bayd oo wuxuu wastaxsanuu way fiicnaysteen waa culimmadu wax mustaxsano wey macnaha ujeeddadii saxsano wuxuu ga cabiriyay laazim ma aha waajib maaha tan oo haddii uu shaksigu isbedelo waxyaalahan dee aanu ku socon maaha wax riwaayadiisii meesha naqsi uga imanayo wastaxsanuu limufradin kii kelida ahaa waxay u fiicnayseen ujeeddadu keligii sheekha wax ka maqlay xadaanii bay isagii u fiicnayseenoo macnaa an yaquula inuu yidhaaho xadaanii bilifraad weeye xadaanii fulan waqari'in waliqaari'in kii isagoo aqriya binafsihina fahantiisa u aqriyayna waxay u fiicnaysteen ay wax mustaxsana ugu tiriyeen an yaquula inuu yidhaaho akhbaranii yidhaaho wey wain yuxadis ay wastaxsanuu waxay fiicnaysteen culimmadu in yuxadis hadduu warramo sheekhu jumlatan jumladu waa jamaaca uu warramo labaya wax ka badanna ee an yaquula in ilaa raawigii markaa xadahana ina cid kalea la joogtay waay wain samicta haddaad maqashid adigu shaksiga daalibkaaba muxadidkii qaari'an ku qaari ood yaqra'u cala sheekh wey sheekii ku dul aqriyayo adigu ka aqriyayo ma tihin waa lagu dul aqriyaya waanad maqlaysaa taasna waxay u fiicnaysteen an yaquula inuu yidhaaho akhbaranaa inuu yidhaaho taas bay fiicnaysteen wey waxaytu shaka fii samaacin aw cadad aw ma yaquulu sheekhu waxid fi lasad buuli waxaytu meelo shaka uu shakiyo shaksigu fii samaacin maqal uu ku shakiyo oo waxa weeye maqalkii ayuu shakiyeyba isagu oo markaa sheekh markaa samaacay dee sheekha uu ka maqlayay xadiidka ma biqiraa'ati hayrihi ayuu ku maqlay mise isagaaba aqriyayey waa mid aw cadadin cadad buu shakiyeyba oo waxa weeyaan markaa uu sheekhii isagu ka maqlayay waxaan ma keligii buu ahaa mise waa lala joogayba aw amase maakii ayuu ku shakiyey yaquulu uu ku qowlayaa sheekhu sheekhu maxadaanaa buu yidhi mise akhbaranaa xadaanii buu yihi ma akhbaranii adigu isagoo taxdiidkiiba ayaa garanaya ayuu xadaanaa iyo xadaanii baa shaki ka galay cibaaradii sheekh ama akhbaranaa iyo akhbaranii tay ahayd baa shaki ka galay surooyinkaas waxid adigu raawigow keliyeel filaasadii qowlka isagu sadaadka badan ama toosnida badan ee rajaxaanta badan ama raajixa kaas adigu waxa weeyaan gooniyeel iyada maka wuxuu leeyahay iminka sheekhii haysi ayaa dee axaadiisu ka warinayaaba marka waa taa istixsaankoodna aynu soo aragnay mufradku wuxuu isticmaalayay iyo shaksigii wixii ka badnaa waxay isticmaalayaan markay samaaca tahay qiraa'ada hadday tahayna kii qaariga ahaa wuxuu odhanayo kii shaksi kale qiraa'adiisa maqlayan wuxuu odhanaya waa taa ee istixsaanun aan nidhi waa ka inoo soo sheegay si axwaashu ay u kala soconaato un ayuka markaa ay u caddaato haddaba shaki hadduu ka galo shaki baa ka galoo markaa bal samaaci haddaan eegno sheekha laga maqlayeyba inuu keligii ahaa iyo in dad kale ay la joogeen buu markaa imaka ku shakiyey oo tibaan u kala cadayn marka haddii ay qiraa'adii sheekha ahaydna inuu isagu ka aqriyayey ahaayo in qaari kala aqriyayey taas baa shaki ka galay cibaaradii sheekha marka ay noqoto sheekhu xadaanaa inuu yidhi iyo inuu xadaanii yidhi buu kala saari laayay imaka ama akhbaranaa sheekhu inuu yidhi iyo akhbaranii inuu yidhi intaba waxay leeyihin wixii mutayaqana ayuunbaa laga soo qaadiyo hala tawxiidiyo macnaa hala keli yeelo oo dee xadatanii iyo akhbaranii maca cibaarada sheekhu markuu soo noqonayo taa ha iskaga gaabsado waayo cadama zaa'id isagaa asliya ee markaa wixii mutayaqanka ahaana tan weeye marka cadama hayrihina huwa alasl cadda ayuu idhigtamiin baa halkan ka dhacay qalab nusrax markuu kasoo noqonaya markaas waxa weeyaan taasun waa iyadna untane kaa la yimaado wey intaas weeye beydkana waxaysu meeloo shaka uu shakiyo fii samaacin maqal ayuu ku shakiyey inuu isagu waxa weeye dee samaacaybuu ku shakiyeyba oo waxa weye isagu xaggii samaaci qaraday dee isaga kii ku dul aqriyaya ahaa iyo inuu isagu maqlayay aw cadadin cadad oo dee inuu keligii ayay dad ka badan inay meesha joogeenba aw maa kiibuu ku shakiyey shaki ka galay yaquulu sheekhu sheekhu ku qawlayey macnaha dee yaquulda wuxu uga cabiraynay shakiga sheekhu markaa male wuxuu hore u yidhi waa xaalada horarka xikaayadeeda macnaa sheekhu wixii uu yidhi ayaa shaki ka galay wixii suurooyinkaasba keliya cibaaradan ama siiqadan taxdiidka ama ikhbaarka ilaa sabdi qowlka sawdaadka badan wey walam yujawas min musanafin walaa min lafdi shaykhin faariqin an yubdala أخبر بالتحديث أو عكس بلا يجوز إن سوى وقيل حضل wuxuu yihi sheekhu walam yujawaz lama banayn min musanafin kitaabkii isagu m lama banaynoo mee an yubdala in la bedelo markaa min abdela me akhbara akhbara bitaxdiidi taxdiid lagu bedelo aw amase cagsin kaa cagsigii ama dee an yubdala cagsun cagsi kan cagsigiyo taasoo taxdiidkii akhbare in lagu bedelo lama badnayn min musanafin kitaab musanafa ah xaggii walaa min lafdi sheikhin sheekh carabkii lafdigii xaggii sheekhaasoo faariqin isagu xadaanii iyo akhbaranii kala saara taas lama badnayn oo iminka halkan waa kan sheekhii dee cibaaraadkiisiiyo waxyaalahaas haddii iminka shaki hadduu ka galaya waa kan inoo horraysiiyeyba waa kana inoo sheegay xadaanii akhbarani waxyaalaha siiqooyinka dee bacdigood inay simeen kuwana ay kala duweenna uu inoo sheegay daba wuxuu halkan inoo sheegayaa bal iyadoo dee alriwaaya bilmacnaa kolley calaaqa ay la yeelanayso haddii xadaaniidan ama akhbaradiidani ay kitaab ku sugan tahay kutubtii dee dadkii lahaa ee kitaab kutubtan dejiyey keefiyey u dhigteen sibay u alifeen waa hadalkoodii markaa shaksiga isagoo kitaabkaa soo naqlinaya dee hadalkoodii kuma tasarufayo oo waxay iyagu dhigteen wax kale kuma bedelayo xataa riwaaya bilmacnaa ha lama baneeyo waayo baahi sidaasaan loo baahan yaan jirinoo dee wax dabdisan marka waxa uu leeyahay hadduu kitaabku kitaab mu'alafa yahayba musanaf iyo sida jawaamicdayo dee kutubta xadiidkaynu aragnay asaniidale xadaanii meesheedii akhbaranii lama dhigi karayo akhbaranii halkeediina xadaanii lama dhigi karayo haddii dee siiqada jamcay siiqada mufradoo isla miduune eh, labadan layskuma bedeli karayo taas weeye waayo xataa riwaaya bilmacnaa haddii la baneeyaba dee waxa weeya taqyiirka kutubta iyo ta'liifta caynkaasee dad ay leeyihiin taqyiirkood iyada shaksigu ma laha markaa xadadanii wixii kitaabka kuba sugnaan baa lagu gaabsanayaayo alfaadahan ama siyaqdan wax kelibaa loo wada isticmaalay layskuma bedelayo taas iyadu waa mid sheekha carabkiisay noqotay sheekhu haddii uu yahay mid labadoodiiba isku si uu isticmaalo xadadanii akhbarani qiraa'adaba u wada isticmaalaya in samaaci sheekha carabka laga maqlayna xadadanii akhbaranii labadaba waxba aan kala farqinayn hadduu yahay dee waa iyadoo riwaaya bilmacnaa un la eegayo marka ayna riwaaya bilmacnaa un bay noqone hadduu xadadanii yidhi akhbaranii in lagu bedelaa min baabi riwaayati bilmacnaa way iska banaanaanaysaa akhbaranii hadduu yidhina kol haddaanu isagu mid kala saarayay aynoo wax keliya wada isticmaalaya xadaanii lagu bedelaa way banaananaysa laakiin sheekhu hadduu sheekh faariqayay macnaa xadaaniina wax buu isticmaalaa sida samaaci min lafdi sheekh akhbaraniina qiraa'adii buu isticmaalaaba oo wuu kala duwan sida dee saxiix muslim oo kale ka soo qaad markaasna ma banaana marka sheekha ka soo naqinayso cibaaradiisii xataa lafdigiisiiba kitaabba waxaani kuma qornee in labadoodii aad isku bedeshaa waayo dee inay u kala farqinayo u kala soocay laakiin markaa sheekhu hadduu si keliya wada isticmaalo oo u samaaci min lafdi sheekh xadaanii akhbaranii haddaad adoo riwaayo bilmacnaa ama macna ku warinaya xadaaniidii uu yidhi akhbaranii aad ku bedesho ama akhbaraniidii uu yidhi xadaanii aad ku bedesho markaa maanic kuma sugna markuu arrintu kutub ay tahay kutubta taqyiirkeeda lama laha marka iyo xataa dee macnahee riwaaya bilmacnaa ma hala baneeya suurada iyo markaa uu sheekhu lafdi faariq yahay labada halaysuma bedelayuu leeyahy intaas weeya iminka beydkan iyo qaybta hore marka wuxuu yidhi walam yujawas lama banaynoo an yubdala in la bedelo min musanafin kitaab la alifay xaggii laga bedelo walaa min lafdi sheekhin sheekh lafdigii markuu ka ahaaday ee cibaarada inoo soo socota sheekhaasoo faariqan wax kala saaraya xaddaanii akhbaranii kala saara in la bedelo akhbara an yubdela naayib faacilkeedu akhbara weeye dee waa siiqadan baa sideeda u dhacayse akhbara oo dee waxa weeyaan walow kelimadu ay ficil tahay laakiin waa si lafdigaa loo jeeda cibaarade akhbara in la bedelo bitaxdiidi taxdiid in lagu bedelaa ma banaana ama lama banayn aw cagsin amase dee cagsigii oo bitaxdiidi aw bicagsin tan cagsigeedoo suuradan cagsigeed oo maxay taxdiidkii xadasa in bilihbaar lagu bedelo oo de cagsun haddii laba yidhaha sida kuwa kale xarakaysanbo an yubdala in la bedelo cagsun kan cagsigii oo dee taxdiidkii baa imaka ikhbaarkii amaba taxdiidkii ikhbaar lagu bedelaa taasi ma bannaano weeye oo suurada iyaga culimmadu may bannayn walow bacdigood ay dee ariwaaya bilmacna iyagoo eegayo uun le markaa dee kol haddii ariwaaya bilmacna guud ahaan ay bannaynayaan ay raajix yeeleen marka shuruuddeedii la helo in sheekhu uu markaa carabkii waxaan uu yahay wixii laga maqlay markaanu faariq ahayn in saaxib kitaab ay ku qorantay farqi saasa oo lagu kala farqin karaa ma jirto kitaabka naftiisii haddii mu'alifkiisu faariqaanu ahayn kala saara yani riwaaya bilmacnaa iyadoo la eegayo haddii laisku bedelo maanic kuma sugnaa ama lagama cabiri karo ma banaano taas ay bacdigood hadalka ibnu salaax o soo nabinayay ay ku ictiraadaanba wey marka wuxuu uhi balaa yajuusu in sawa waqiila xudila bala baladu waa tii nacam ah, la mid ahayd laakiin dee ay kaga dunaydun waa xarfa jawaab eh nafyi ayay jawaabtii noqotaa nafyigana way ibdaalisaa sida alastu birabbikum qaaluu balaa oo kale alam yaatikum nadiir qaaluu balaan qad jaana nadiir haddaba markaa imika sie waa iska hadal iskaga bilaabanaye yajuusu waa bannaan yahay in sawaa sheekhu hadduu simo oo sheekhu labadan lafti hadduu waxuu isticmaalayo xadaanii iyo akhbaranii uu si uu isu isticmaalay u wada isticmaalo way dee bannaan tahay oo sheekhibaad ka maqashay min lafdi alxadiid waxa weeye me dee sheekhibaad meyaad cibaaro ka maqashayba sheekuna waa kan isagu cibaaradii xadaanii baa buu yidhi isaguna waa xadaanii akhbaranii wax u wada isticmaalaa marka iyaday riwaaya bilmacnaa tahay marka in dee xadaaniidii bedelkeeda akhbaranii la yidhaah way bannaantahay markaa kol hadduu sheekhu simayo inse waa dee waa sheekhu hadduu simayo oo ujeeddadu labadan laftii akhbaranii xadaanii uu simayo wa qiila waxaa la yidhaha xataa suuradan xudila waa la manciyey oo ibdaalkaa guud ahaan waa la manciyeyo markaa imaam axmed iyo wax laga soo naqliyo yidhi sheekha carabkiisii un raac dhawaqiisii raac ne waxbaad ka warinaysaa isagaa sidaa yidhi baad leedahay imaka saasaan ka maqlaad leedahay dee markaa lafdigeedna kad ka maqashayba ma aha ee waxa weeyaan lafdigiisii raaco wixii uu yidhi unku gaabso taasna waa la yidhi xubila xataa isagu dee mid simaya ha noqdee wey idaa qaraa walam yuqira almusmicu lafdahun kafaa waqiila laysa yanfacu haalisuha yacmalu aw yarwiihi biqad qara'tu aw quriya calayhi way markaa wuxu uhi sheekhu idaa qara'a hamsada takfiifkani waa wasankii hadduu aqriyo raawigii walxaa lam yuqira aanu qiran oo iqraar aanu la iman almusmacu kii wax la maqashinayo suuradan maanta is mafcuul haddaan aqriyo dee sida kuwa kala xarakaysanba musmac dee sheekh baa maanta raawigii baa iyo sheekhaa la maqashinayaa qiraa'adan haddii almusmuc la yidhahdo dee ficlan isaga ah ninkai axaadiistiisii la warinaya dadka waxaan maqashinayo waa isla mid horaan dee saa shalayba usoo yarshaar almusmacu ama almusmacu ninkan wax maqashiinaya sheekha aanu iqraar la iman laftan lafdi ahaan aanu iqraar kula iman kafaa way ku filan tahay ho maxay halkan sheekha waa lagu dul aqriyayaa marka ladul lagu dul aqriyayana sanadkiisi waxaaba laga bilaabayaa akhbarakum fulaan hebel baa sidaa idinku yidhi oo idin warramo qaala xadatanaa fulaan can fulaan can fulaan oo kale markaa sheekhiina waxaa axaadiidan loogu dul aqrinayaa in laga naqliyo sheekuna waxaa u dhegaysanayaa wixii dee isbeddelay axaadiistiisii ku yimi ama taxriif iyo qalad iyo waxaa inuu saxaba haddaba sheekhi uu dhegaysanayaa waa aamusan yahay waxa mu odhan nacam iyo wax lamida mida ma odhan waa aamusay laakiin waa ninkan soo jeedee baraarugsanaya ha dhegaysanaya dee aamuskani wuxuu ka dhigan yahay axaadiidan inay axaadiistiisii tahay inay shaksi ahlucilmigo shaksi taqwali waxaan markaa khada iyo waxyaala caynkaasoon jirin ma sugayo markaa iyadoo wax laga naqlinayo say riwaayadiisiina ay tahayba camuskan uu aamusay wuxuu ka dhigan yahayba mansilata mansilata iqraari buu dejisan yahay oo shaksigu isagoon sheekhu nacam oo dhan ayuu waxa weeye intaa lagaga naqlin karaa iqraarka halkani waxa weeyaan ee waxay isticmaali jireenoo marka sheekha lagu yidhaaho dee akhbarakum fulaan can fulaan can fulaan oo kale markaasuu nacam odhanayeyba oo iqraar dee markaa sariix ahaan haddaba iqraarkaa sariixaad iyagoo odhan kutubta qaar bay kusoo noqnoqotaa dee waxa weeyaan weli imaka saxiixa bukhaari intaan soo aragnay kumaan soo aragna ama kumaynaan soo arageen muslim meelo kale dee ayaa jiraba oo markuu sanadkii dhammaado uu odhanayo qaalo nacam waa sanadkii uu dhameeyey xadiidkii baa dhammaaday qaala nacam waana halkan imaka waana iqraarkanun shaksi haddee kitaabka un qaatoon istiraaxana hagaag aan u fahamsanin xataa musalaxa ka arkee eh, laakiin umuurahan dee aan hagaag u fahmina waxaa dhici karta dee inuu waxaan jirin ku laqbeeye mooye qaala nacamtaa meel uu celiyo ma garanayo waayo sanadkii baa dhammaaday matigina uu dhammaaday markii xadiidkii dhammaadun bay qaala nacam ay meelitimi macnuhu waxa weeyaana qira'a ku sugnayd oo akhbarakum tii buu isagu leeyaha hebel baa noo warramo wuu noo warramay kolkolna waxaad arkaysaa dee asaaniidda markuu dhammeeyo faaqarra bihi waa xadiidkiiyo matniga wada dhammaaday ayuunbaa faaqarra bihi ay imanaysaa aakhirkii aqarra bihidna waa tan uu qirtay waa tan imaka noo wado dee waa nudqan waatay u jeedeen dayna sheekii baa marka la leeyahay akhbarakum fulaan markaa u idhaa nacam ama iqraar uu la yimaado wixii waa hebel baa ii warramay weeye haddaba meeshii lafdan lama helin uu aamusan yahay waana ninkan dee aan maqnaynee soo jeeda ee u baraarugsan waxaan waxaa laga dhigaya aamuskiisani mansilata iqraariho way ku filaanaysaa sidaasaa wax lagaga warinayaa taas weeye ta intan uu inoogu sheegaya markaa wuxuu uhi idaa qara hadduu aqriyo walam yuqira aanu qiran almusmicu kii wax maqashiinayey ee sheekha ama almusmacu kii la maqashiinayey sheekh waa labada waa suurana haddii ismafcuul aan ah aqrine isaga musmicna isagaa xaqiiqa ahaan ah waa wadiifadiisii maanta laakiin suuradan isagii waa dhegaysanaya tan axaadiista la maqashiinaya muslim adil laftan lafdi ahaan aanu ku qiran oo nacam ama ayo dee wax lamida aanu la iman kafaa way ku filan tahay kol haddii aamusna u dhegaysanaya weeye waqiila waxaa la yidhi laysa maa nin yanfacu aamuskaasi mid anfacaya maaha kale qaacida mala qaacidaa fiqigaaba ayaaba jirtay shaafici hadalkiisna haba ahaatee laa yunsabu lisaakitin qowlun oo dee masaa'il fiqiga ay ku bineeyaanba kutubtan qawaacidda fiqiga ay dhigaanba waa meelahay ka soo reebaan tani masalada qaacidada oo waxyaalaha mustasniyaadkeeda laga soo reebay tani ahayd oo dee imaka isagoo aan musama wax loo nisbaynaya aynu qartaa loo nisbaynaya laakiin qolooyinka tan le waa iyagoo qaacidada sideedii ugu socdo ujeeddada shaksi aamusan laa yunsabu lisaakitin qowlun anaa ku aamusan qowl looma nisbeeyo isagii waa aamusanya markaa isagii qowl looma nisbeynayo haddaba markaa ma anfacayso haddaanu iqraar laftiya la helin iqraarkan dee sukuudka ka imanaya wax wey taas ee waa in kuma filaanayse waa in la helo nudqa la helaba weeye qolay baasaa ah, markaa fuqahadii ahaa fuqahadii ahaa ayaa ama dee usuliinaya taa jasmiye ama iyagu saa ku tegay markaa haalisa aqoosha taydii saddexaad dee imanka way ku filan waa qowl laysa yanfacuna waa qowlkii qaabilaye hadiyo goorna waa tafsiil buu qowlka saddexaad noqdaa markaa alifta aqwaasha masalada ku sugan kii saddexaad ibnu sabaaq leeyahay oo isna iqraarka nudqan shardiya ayaa waxa weeyaan yacmalu waa ku camalfalayaa falayaa raawi wixii sheekha lagu dul aqriyey ama uu isagu ku dul aqriyey ee aanu markaa iqraarkan lafdigaa la iman aw yarwiihi waa min warinaya taasuu ku camalfalaya horta wey oo macnaa inuu ku camalfalo taasi way banaantayba ee markaa ujeedadu riwaayo uu wariyaay ma jirayso yaa min warinaya iskaga camalfalo aw amase yarwiihi waa warinaya hadduu warinayo biqad qara'tu aw quriya calayhi macnaa akhbaranii iyo waxyaalahaasba yaanu odhan xadatinina iyada suuradan yaanu odhaninba ee waxa weeye qad qara'tuna ku daysto qad qara'tu calayhi ama quri'a calayhi wa ana asmac intaasuna ku daysto yaanu xadaanii ama akhbaranii la isticmaalay dee ama idlaaqa loo isticmaalay ama qaydbe taas yaanu odhan taasna waa la yidhi taalisa aqwaasha keedii saddexaad waxa weeye yacmal waa camal falaya raawigi wixii uu sheekhiisii ka maqlay lagu dul aqriyey aan iqraar lafdigii jirin aw amase yarwihi waa warinayaayo biqad qara'tu wuxuu ku warinaya qad qara'tu calayhi aw quri'a calayhi waana asmac wey walyarwi maa yasmacuhu walow manac asheykhu aw khasasa hayra aw rajac min hayri shakin wey walyarwiha wariye raawigu maa wixii yasmacuhu maqlayo sheekiisa uu ka maqlayo walow manaca ha uga diido asheekhu sheekhi ha manciyo oo ha yidhaah higa warininba aw khasasa ha ku khays yeelo hayran hayr isaga hayrka ha yidha anigu hebel kuma jiro dadkan waxu sheegayo oo hebel markaas uma idmaya inuu xigo wariyo intaa kalun baaban u sheegaya aw rajaca ha laabmaba dee aduu min kayri shak haka laabma ha yidhaaho riwaayadii ama axaadiistii aad iga maqasheen adigu dee aan ku warinayayba waan ka laabmay waan ka noqdayba taa ha yidhaaho min kayri shakin shakili macnaha isagoon ka shakisnayn dee kayfiyadii taxamulkiisa isagoo axaadiistaa shaki aanu ka gelin oo macnaa wax dee markaa xadiidka riwaayadiisii u laabmaya oo uga noqday aanu jirine arrin kale ay tahay ama dee iyaga khilaaf dhex marayba diidmo iyaga taasoo kaleba dhex martay ay tahay iyada taa waxa weyaan iska wariyo macnuhu waxa weeyaan kol dee sheekii uu ka maqlay riwaayadna ay sugnaatay laaban sheekh uu ka laabmo dee arrin iyaga dhex martay daraaddeed ugaba laabmo waana dee wax iska dee kolley keeni karto waana dee laga yaaba waxyaala ay arkeen suurtagalan filayna helaan be amase sheekha uu khaas yeelayu leeya anigu hebel dee markaa kuma jira riwaayadaydana inbuu ku khaas yeelay idinkuma diin sheegaya la aqbiru fulanba uu yidhi ama se u diido waxba hayga warin buu yidhi wuxuu markaa ku celaynayo oo uu leeyahay riwaayadaas ama dee waan ka shakisnayba ama waxyaale aan riwaayadaydii ahayn baa dhacay wax dee adigu markaa xagga riwaayada ama waxaa la warinayo u laabmaya oo cillo ku noqda oo markaa looga joogsado riwaayadiisa uu sheegayaana maba jirto ee waa arrin kale un oo ka baxsan xaggii riwaayadii waxaana u diiday iyada markaa taas wixii uu ka maqlay dee meeshii kama bixi karo arrimahana loogama tegi karo waxa weeye hay wariyo weleya oo taas uu warinayaa buu leeya way banaan tahay walyarwi ha wariyo maakii yasmacuhu maqlayo sheekha ka maqlaye ha wariyo walow manaca haba diido asheekhu sheekhi oo ha ka manciyo ha yidhaaho laa tarwihi canii ama kuma fasaxayo ama la suujinsuka bih aw khasasa khaas yeela sheekhu xadiidkiisan hayran ay hayra daalika raawi wey ninkaas saamica kayrkii ha kuba khaas yeelo oo ha yidhaaho bal markaa dee anigu hebel uma warramayo intiina kalubaaba u sheegaya haba yidhaaho aw rajaca halaama sheekhu xadiidkiisii ama taxdiidkiisii ha ka nuuqdo min hayri shakin shaki xaggiisa ka aaday kayrkii oo isagoon dee ka shakisnayn riwaayadiisiiyo umuuraha ee samaaca hore burinayaana aanu jirin un dee ha kaba laabmo ha yidhaha waan ka noqdayba maqalkii dee taxdiidkaygii ama ikhbaarkaygii axaadiidka caynkaasaan kugu warramay umuuraha ha ka wariyo ha wariyo taasi ma ma noqonaysa shay cilla oo xadiidkiisa cillo ku noqday ha wariyo wey والسماع في الأصح ثالثها من ناسخ يفهمه صاحبه رابعها يقول قد حضرته والسماع مقلkii la maqlayay manaa waxa weeye samاacii wey min naasiqin shaksi naasiqa xaggii maya samaac iyo maqalkii min naasiqin ku naasiqo wax qoranaya xaggii ka ahaaday kaasoo yafamu wax fahmaya saxa waa ansaxayaa fil asax aqwaasha teeda sixada badan weeye oo teeda markaa sixada badan ama wasamaacu dee maqalkii dee waxaba talitaa ictiraad ma ka dhigo wasamaacu maqalkii ahaalia waana aqwaasha keedii saddexaadba saddex qowlo ku jira mid ahaan ahaanbe saxa waa ansaxayaa fil asaxi qowlka sixada badan min naasikhin ku naasikha xaggii marka uu ka ahaado naasikhaasoo ku wax qoranayo yafam wax fahmaya waxa weeye halkan majliskii haddii la joogo haddii aynu soo marnayba dee shaksigu markaa wax warinaya tasaahul yaani labada dhinacba ka dhicin tasahul iyo waxyaalaha samaaca ama ismaac labada haddii tasaahul yimaadana waati aynu soo marnay dee inaan shaksigaa riwaayadiisa la celinaya haddii tasaahul uu ku sugan yahay samaacii iyo ismaacii marka iminka waxa uu leeyahay majliskii taxdiidka ayaa iyadoo la joogo ayaa shaksi dadkii xaadiriinta ee axaadiidta dhegaysanaya ka mida ayaa wuxuu mashquulba ku yahay kutub kale ama ajzaa kale uu watuu iska qoranayo oo laakiin ninkani taas haba qortee waa nin dee fahmo khaariqa lahoo isagoo waxaan qoranaya ayuu haddana la socdaaba samaaci axaadiistii la maqlayey ayuu la socdaa wixii kolba la maqlayay waa fahmaya marka waxa weeyaan saddex qowl baa masalmayda aqwaal ka badan baa jirta e qowl isagu waxa weeye guud ahaanba in la tirsanayo taas oo dhib ma laha shaksigu kol haddii uu majliskii joogo samaaca in loo tirinayo waa mid midna ama ha fahmaamayaanu fahmin be qowl labaadna waxa weeyaan asal ahaan oo kaasi uu isagu u ansaxayaa weeyaan adoon waxa weeyaan uu ansaxayaa iyadoon fahman la eegin oo ansaxaya qowlakaasuu qabilayaa kol hadduu shaksigu inkasta fahmaha lahaadee wax qoran iyo wax kale uu ku jeedo samaacaasi asal ahaan looma tirinayo ma ansaxayo waa qowl kalabaad taaliaana waa qowl tafsiil oo labadaa qowl ee meesha qariyey ayuu tafsiilkeedii yahayoo waa la kala qaadayaa bal shaksigan inuu shaksi fahmaye uu yahay isagoo waxaan ku jeeda haddana fahmaya wixii dee kolba la sheegayay iyo inaanu fahmayn hadduu faahim yahay fahmayo waxna aanay ka qarsoonaan ahayn in kastaba waxa iska qoranaye samaaciisu waa samaac la tirsanayo waana qowlkaa saxa marka haddii aanu faahimhayna lama tirsanayo oo mihaalba waxay soo qaadaan halkan imaamkii daara qudni caali bni cumar ayaa isagoo caruur ahaa ama waqti uu yaraabu ismaaciil asafar nin la odhanayo majliskiisii xaadiray markaasaa jus uu watay ayuu iska qoranayay ninkana axaadiistii baa uu yeedhinaya oo waa axaadiis la yeedhinayo dadkii xaadiriinta bacdigood baa ku yidhi samaacaagu ma ansaxayo adigoo dee san waxu qoranaya samaacaagu ma ansaxayo markaas baa wuxuu yihi fahmi lil imlaa'i khilaafu fahmi imlaan anigu siad u fahmaya fahmadaada waa ka duwan yahayba waa hadda ninkan mashquulkaa ah markaa ninkii dee sabkulaha samaacaguma ansaxayuu yidhi taxfadu kama amla sheekhu min xadiidin ilalan ma haysa oo kolka ma ka haysa ma xifdisan tahay ilaa imanka sheekha inta inta xadiidu sheekhu yeedhiyey ninkuna waa ninka dhegaysanaya isla mashquul bu may buu ihi daara qudi wuxu yidhi amla tamaniyata cashara xadiidan sideed iyo toban xadiis buu yeedhiyeyo markaasi axaadiidtii la tiriyo tiradii bay noqotay sideed iyo tobankii welibana taa kumudayne xadiidkii hore can fulaan can fulaan can fulaan buu ka wariyay matigiisu waa ka dhammaantood buu sanadkoodii isagoo tartiibna ilaalinayay matigoodii sheegay waa arrin aad iyo aad u layaab badan oo dee had iyo goor marmar iyo wax naadira la arko ama waqtiyadaa la arkayaba ragga wax baada dadkii baa laba yaabay oo marka waxa weeye dee waa kan isagoo mashquul ah bu haddana dadkii kale iyagoo u baraarugsadee waxa dhegaysanaya uga sii fahmo batay shaksigu markuu saa yahay samaaciisi waa ansaxaya laakiin haddaanu xadda ahayn samaaciisi ma ansaxayo oo markaa ma ansaxayo weeye kama jara litaraqudni xaytu cad imlaa ismaaciila cabdan wasalad ciraaq alfil simadka isagaa soo qaadanaya haddaba markaa taas weeye ti imanka halkan sheegaya wasamaacu samaaci fi lasaxi qowlka sixada badama saxa waa ansaxaya marka fi lasaxi qowlka sixada badan waa haalia weeye aqwaasha meesha ku jirta kii saddexaadna weeyaane baltaa iskama qadara mubtadoon waxa weeye min naasikin kii isagu markaa wax qoranaya xaggii markuu ka ahaado naasikaasoo yafhamu wax fahmaya raabica aqwaasha keedii afraadna waa qowl afraade labadii qowle kale madwiga ahaana waa laba isqaabilaya yasixu mutlaqan iyo laa yasixu mutlaqan boohe raabicha yaquulu wuxuu odhanayaa qad xadartu waan xaadiray walaa yaquulu ma odhanayo xudistu waa lay waramay aw ukhbirtu oo ka afraad waxa weye ninku hadduu dee mashquul ahayo wax kale iska qoranayay majliskiisna uu joogay majliskiina uu joogay laakiin marka ayaanu odhanin axdatanii ama akhbaranii qad xadartu waan xaadiray majliskaan joogay markaa waxaad oo axaadiista caynkaasaa dee fulaan markaa laga wariyey walaa yaquulu ma odhanayo xudistu waa lay warramay ma odhanayo aw birtu xudistu aw ukhbirtu taa ma odhanaye xadartu ha idhaah wlkhulfu yajri xayumaa takalama allah subxana watacaala khulfu yajri xayumaa takalama aw asraca alqaari'u aw inhaynamaa aw bacuda samicu lakin yucfaa waxaa inoogu dambeeyey shaksigu marka uu isagoo majliskii samaaca jooga gees kale mashquul ka yahay waxuu qoranayo bal markaa waxaa xukunka samaaciisaasi noqon mid la tirsanayo la ictibaarinayo inuu yahay iyo inaan la ictibaarin ahayn bal markaa waana kii tafsiil inoo soo geliyo qowlkooda asaxaa oo shaksi waxaan fahmaya iyo mid aan fahmahayn inuu yahay isagoo la kala qaaday markaa walkhulfu khilaafkan halkan ku sugnaa samaaca markaa majliska samaaca shaqsigu uu wax ku qoranayaba khilaafkan kuba sugnaa yajrii waa dareerayaayoo xaytumaa meel takallama uu hadlo shaksigu aw asraca mase uu dedejiya alqaari'u qiraa'adii oo waxa weeyaan xaytumaa meeloo takallama uu hadlo sheekhibaaba iyadoo lagu dal aqri'ayo ayuu dee hadal ad cid kaluu la hadlayayba ama daalibka daalibkaa majliskii samaacii jooga ayaa sheekaystay isagoo majlis dee samaacina socdaba aw asraca mase wuu dedejiye alqaari'u qaarigii baa dedejiyey oo kelimaadka qaarkood baa dadka ka qarsoontay oonay wada maqlahayn dedejintaa qiraa'ada la dedejiye daraaddeed aw amase in haynama hadduu qariyo sawdkiisii oo hoos buu u dhigay sawdkii oo sidaa daraaddeed baa dadkii majliska fadhiyay bacdigood aanay hadalkii wada maqlin aw amase bacuda waa fogaaday assaamicu kii maqlayay ayaa ka durugsan shaksiga qaariga ah ee aqri'ayo markaasaanu wixii maqruu ahaaba fahmayn ama bacdigood aanu fahmahaynba umuurahaas oo dhan khilaafkaa hore ayaa kuba sugan oo waxa weeyaan samaacii majliskii markii la joogay wixii horta tasaahul uu ku sugan yahay dhan in laga dheeraado weeye sayn horeba u soo ogaanay haddii shaksigu xamliga ama adaad tasaahul kula yimaadana waataynu soo marray baabkii kan ka horreeyey ama ka sii horreeyey in la celinayo riwaayadiisa la celinayo oo sifatu man yuqbalu man tuqbalu riwaayatu waman turadu baabkii aakhirkeedii waataan kuga soo marray marka halkan wuxuu leeyahayba majliskii samaacaa la jooga sheekhii musmica ahaa ama raawigii saamica ahaa ayaa hadalka soo fulay u hadlayba dee waqtigan uu hadlayayna isagii qalbigiisa xaggan u jeedaayo wixii waqtigaa la aqriyayey ma maqlayo sheekhina waqtigaa wixii lagu dul aqriyayey waa kan kaba jeeda suurada amase se qaarigii baa qiraa'ada aada u dedejiyayoo qaarigii baa qiraa'adii dedejiyayoo markaas baa kelimaadkii qaarkood ay muqarsoomeen oo macnaa shaksigii markaa majliska joogayba dedejintaa qaarigu qiraa'ada dedejiyey ayaanu kelimaadkiisii waxma kama kelimaadkii qaar ay dhaafeen ba ama dee hadalkiiba in wax dhaafeen la aqriyaye maqruu ahaa ama waxa weeyaan qaarigiibaa qiraa'adii hoosu dhigay ama qaarigii baa qiraa'adii hoos u dhigayba markaa markuu qiraa'adii hoos u dhigay baa hadalkii qaarkii dadkii dee markaa xaadiriinta bacdigood kaba qarsoomay ama shaksigaa durugsan oo duruggaa uu ka durugsayay meeshii qaarig ah ayay isna waxyaalay dhaafin umuurahaasoo dhan khilaaf baa ku sugan oo markaa dee khilaafku wuxuu noqonayaa sida halkii hore aan ku soo marrayba ama masaladan horo oo dee waxa weeye inaan samaac caynkaasa la ictibaarin samaac caynkaasa aan la ictibaarin iyo dee waxa weeyaan un samaacii caynkaasay bacdigood sa kuwii dee xataa shaksigu markuu iska wax qoranayo samaaca u sugay in samaacii la ictibaariyo qowl qowlna waxa weeyaan un adigu dee kolley in yaroo la cafeeyaana u jiraa shaksigu haddii waxyaalaha dee isaga dhacay meesha ee umuurahaasba dee wuxuu u hanuuni karo ama uu ku baraarugi kara uu yahay inaa samaacii ha ictibaariyo haddii kalena yaan la ictibaarin ee adigu bal haddii kelime iyo laba kelime waxa ayta isagaa inoo sheegaya in taas layska ogolaan karo oo samaaciyo waxyaalahaas aanay taasi waxyeelahayn aymadna umuurahan aad bay ugu ictinoon jireen oo waxaaba dee halka dibaaqdaba markay dibaaqda qorayaan ama dadkii majliska joogay iyo wixii ay maqleen iyo samaacoodii ay qorayaan ayaa waxaa dhacaysa bacdigoo dee haddii shaqsiga oy waxyaalo markaa kaba soo qaado fii bacdi alawqaat isagii sheekaysanayay oo kale amaha waa laga yaaba inay markaaba raacan jireen oo majliska qaar buu dee hadalay isaga ka soo fulaamo uu sheekaysanayo oo kale oo ujeeddadu waa cinaayadoodii badnayd ee ay umuuraan ilaalin jireen bal imaamka ibnu salaax waa taasi ka dhacday sunanulbayhaq markii lagu dul aqriyay ama sunanulbayhaq laga maqlayo oo kale ee majliskii samaaca la qoraya ama dadkii xaadirtay duruusta oo dhan oo dee ilaa toddoba boqol iyo dheeraad markaa majlis gaadhaysay ayaa dhammaanba ay lasoo xasriyey shaksiga ama majliska qaarkood seexday ama luloodayba ama fii bacdi alawqaat hadlayey ama fii bacdi alawqaat wax qoranaya intaba samaaca oo ilaa maanta matbuucba ama dee sanulbaaqood juladka sideedaad iyo ku daba matbacaysa imikana gooni markaa loo matbuceeyey samaacaas ayaa waxa weya waxaan bay u cinaayoodn ama kuba qornaa isagoo ibnu salaaxna aad umuuraha cinaayo badan iyo ihtimaam badanoo xaggaasa laguba yaqaanay haddaba waxyaalahaasoo dhan khilaafka aynu soo marray baa ku sugan laakiin yucfaa laakiin waa la iska cafeeyaa ayuu yidhi oo waxa weeye ta can kelmatin ama kelmatin kelimo aw kelmatayni ama laba kelmo oo takfaa qarsoonaanaysa laba kelimo ama kelimo shaksiga kaba qarsoonaanaysa waa la iska cafeeyaa macnaha waxa weeyaan haddii arrintu ay dee wax iska shaksigani waxyaalaha yar dhaafeen ama umuraas wixiina uu yahay waxaan saa usii badnayn qadar yarsiira ee laba kelimaba ka yar badnaatee qadar yasiira uu yahay marka waxaa dhib ma laha taas oo waa la iska cafayaa samaaciisii khilaafkani ma soo gelayo iyo taas waa la iska cafaya laakiin markay waxay intaa ka roonaadaan ayaa khilaaf kaa hore imanaya taas buu imika labadan bayd ayuu inoogu sheegaya <clears throat> aw asrac alqaari aw in haynamaana haynamana bacna akhfaa sawta wey sawtkiisiibuu hoos u dhigay oo haynamaa sawdka khafiga ayaa la idhaahaaba aw bacuda saamicna saamicii baa fogaado majliskii dee qaarigii ayuu ka fogaado markaasaa daraaddeed baanu hadalkii wada maqlaynba umurahaasoo dhan khilaaf baa ku sugan laakiin yucfaa waa la cafayaa can kelmatin ama kilmatin dee kelimatin asalkeeda ah iyo wa kilmatayni laba kelimo oo takhbaa qarsoonaanaysa wayustaxabu an yujiza almusmicu jabran lidaa kuli naqsin yaqacu marka wuxuu uhi wayustaxabu waxay culimmadii dee ay ku tiriyeen wax mustaxab ah an yujiza inuu ijaaseeyo almusmicu sheekhii musmica ahaa inuu dee dadkii markaa saamiciinta kitaabka sidaas lagu maqlay ama juska ama majliska caynkaas ee axaadiistiisii dee waxyaala saami ay dhaceen inuu guud ahaan u ijaaseeyo taas baa mustaxab ah jabran kabidrida arrintan uu kabayo imika oo dee waxaan imika aan soo sheegnay oo takallumkan majliska dhacaya ama israacan qaari ka dhacaya ee awqaadda qaarkeed dadka qaarkood aanay maqlaynba wuxuu aqriyayey ama se haynama hadday dhacdo sawdkii uu hoos u dhigo markaa dadka qaarkood oo hadalkiisiiba maqli waayaan ama majliskii dadkiisu intuu aad u badan yahay dee hadalka qaarkii aanu markaaba maqlayn dadkiiyo waxay la aqriyayeen quraacaynkaasa si ay kabniin ay ugu noqoto inuu samaaci ijaaso raaciyo taas baa adigu mustaxab ah jabra nidaam iyagoo kulli naqsi naqsi kasta oo yaqacu dhacaya oo waxa weeye nimanka tan ijaasadii inoo dambaysayba maaha ee waa samaac baa jirtay ama qira'a sheekhi lagu dul aqriyaya ama maqal isagii laga maqlayay haddaba umuurahani hadday soo galaanoo dee yar naqsi ugu sugan yahe samaacii inuu raaciyo samaacii wax laga maqlay ama aqrintii lagu dul aqriyey ijaaso uu raaciyo si waxyaalaha naqsigaa ah imaka kuwani ay ka midiin taasi kabnin ay u noqoto shaqsigaastaa wixii ku dhaafay inemuu maqline maqalkiisii markaa kuma jirtee ay waxay noqoto ijaasada u dhammayso u buuxiso u kabta ay u noqoto taas ayaa waxaa roonba ijaaso inuu raaciyo taas iyo dee naqsi dhammaantiioo waxa weeyaan dhacaya waayo raawigu aa dhici karta in qalad ka dhaco sheekh inuu kaba qaafil noqdo ama sheekh hadduu yahay kaqaariga ah, ay waxyaala qaar qaladba uu ka dhaco dee saamicina aanu markaa ku baraarujin ama kaba qaafil noqdo umuurahaasna wax dhaafay bayna markaa noqonayaano haddaba umuurahaasna ijaasadu way kabtaaye ijaasa in la raaciyo ayaa roonba wayustaxabu waxaa mustaxaba an yuljisa inuu ijaaseeya almusmicu sheekhii musmica ahaa uu dadkii saamiciinta ah wixii ay ka maqleen uu ijaaseeyo jabran kabniin lidaakan oo umuuro madkuurkan imanka aan ka soo baxnay ee takallumkiiyo istiraacayo haynamadii ay ka mid ahaayeen lagu kabayo iyagoo kulli naqsi naqsi kastoo yaqacu dhacaya oo markaa wax la maqlaya dhacaya sida dee qalad lagana qaafil noqdoon lagu markaa sixin oo kale iyo muraacaynkaasa si waxa weeyaan taasi kabni ay u noqoto wajaaza an yaruuya can mumlihi ma ballaqa saamica mustamrihi wajaaza waxaa bannaan an yaruuya inuu wariyo can mumlihi kii isaga wuxuu yeedhinaya mumligiisa uu ka wariyo maa wixii ballaqa uu gaadhsiiyey assaamica saamica uu gaadhsiiyey mustamligikii mustamligiisa ahaa ee sheekha muballiqiisa ahaa ee dhawaaqiisa dadka kala gaadhsiinaya w lilaqdamiina wa xukumkaasna ama jawaaskaasna lilaqdamiina raggii hore ayuu u sugnaa muxadisiinta ahaa weeye wa calayhi korkiisana waxaa aday alcamalu camalkiina kaas buu korkiisa ku sugan yahay wabnu salaaxi imaamkii ina salaax qaala wuxuu idhi haadaa kaasi oo waxaa dee aan sheekha carabkiisii laga maqlin maqlinay shaqsigii mustamrigaa lagaba maqlay ama muballiqa ahaa macnaa in haddana sheekha naftiisii laga wariyo iyadoon la caddayn yuxdalu waa la manceeyaa mid la manceeyo weeye halkana waxa weeyaan dee waqtiyadii hore dadku hadday kooban yihiinba muxadisiintii hore umay baahnayn shaqsi dhawaaqeese cid kala gaadhsiiye hadduu isagu yahay ka waxyeedhinaya dee yeedhintaasaasuunbaa dadku ama wax ku qoran jireen ama ku dhagaysan jireen haddaba majlisku markuu badto dadkay aada u badan yihiin sheekha dhawaaqiisa ee mumniga ahna aanu dhawaaqiisaasi dadkii gaadhahaynba oo waxa weeye dee waxa la samaysanayay mustamli wax lagu magacaabo muballiq ah sawdkiisa gaadhsiinaya muballiq ayaa adaabtee waxaa ku tacalluqsanna way noo dambaysaa sifada riwaayada xadiidka markaan gaadhno ayaan haddii alla arki doonaa dee kutubtii horena waatan ku soo arnay ama taqriibkii marka haddaba waxa weya majlisku haddii uu ballaadhan ama dadka jooga ay badan yihiin buu majlisku weyn yahay sheekha carabkiisii mubligaana shaksigu aanu maqlahayn laakiin mubaliqii uu maqlayo ee sheekhiina wixii uu kolba ku dhawaaqayu ninkana ku dhawaaqayaa uun waa gudbinayaa uun wax kaluu isagu la imanayaa ma jirto haddaba kaa mubaliqu uu ama mumligani mustamligani dadka gaadhsiiyey ayaa ciddii dhawaaqaysa maqlaysay sheekha naftiisii bay ka warinayaan oo ay u bannaantay iyagoo sheekha carabkiisii ka maqal laakiin mubaliqiisii ama mustamligiisii ka maqlay inay taa haddana sheekhay ka wariyaan mumliga ahaa taasi wax bannaan weeye marka waxaana uu leeyahay waa dadkii hore ee muxadisiinta waatay ku isticmaaleen waana ta markaa ay iyagu waxa weeye camalkuna uu korkiis uu ku sugan yahay oo taasba wey laakiin wuxun bay adigu markaa yidhaahaanba oo ay shardiyaan sheekhan maanta mumligii shaksiyan mustamligaa lafdigiisa waa inuu maqlayo sidii haddii lafdigiisi aanu aynu uu joojiyo oo dee sheekhi haddaanu lafdiga mustamligaba aanu maqlahayn qalad ee dhaceen mustamliga ka dhaca sheekhi uma ogaan karo waxaana dhici karta waxaanu odhan shaksi ama dee inuu si kale intuu qaato waxaanu odhan uu yidhaaho markaa qaladkaa laga sii naqliyo oo waxba qaladiyey ee waxay shardiyaan sheekhan mumligii lafdiga mustamliga inuu maqlayo sida dee qaarigii ku dul aqriyayeyba haddii iminka sheekhii lagu dul aqriyayo qiraa'ada iminka aan ka baxayno sheekhii lagu dul aqriyayo oo sheekhii aanu maqlaynba kan wax ku dul aqriyaya dee taasi ictibaar ma laha samaac sheekhii waxlaamad lagu dul aqriyay maaha qaari ana waxaa loo shardiyay sheekhu inuu maqlayo hadalkiisan waxaan uu dhegaysanayay ama xifdi haloo dee ha kula socda ama kitaabba ha kula socdee waa waxa si qaladkii loo saxo oo riwaayadiisii aan loo dhaafin iyo wixii isaga masnuuciisa aan loo dhaafin haddaba qaarigu haddii uu majliska intuu kaba dheer yahay uu halkaa ka aqriyayo sheekhu aanu maqlahaynba ictibaar may lahayn waatan sheekhu markuu kalaam isaga ay kaba dhacda ama sheeka ay kaba dhacda iyagooda lagu dul aqriyayo imanka hadal aan kuba imikaaan ka soo baxnay uu kuba sugan yahay salligina waa taasoo haddii dhawaaqan uu dadka sii gaadhsiinayo sheekhu uu maqlayo dee markaa ina wixii qalada taxriif ee isagaa saxaya toosinaya oo joojinaya saa daraaddeed ninkii dhawaaqii musamliga maqlay sheekha mumligaa waxbuu ka warinaya amaa sheekhuba haddaanu maqlay inuu musamlig ka dheer uu yahay yada markaa taas lagama warinaya sheekhii mumliga ahaa taas oo intaas bay shardiyaan markaa laakiin wuxuu inoo soo noqonayaa xaafidka ibnu salaax kitaabkiisii culuumulxadiid ama muqadimada ahaa inuu ku tiriyay tasaahul inay tahay tasaahul ay tahay e dee aan sheekii markaa haddaanay wax yar oo dee koobanba ahayn waxa weeyaan aan iyada sheekhii mubliga ahaa taa wax lagaga warinahayn e markaa tahay haddii xataa taas shaksigu wax ku warinayo inuu caddeeyo si ibnu khuseyme kaba dhacaysay odhanayeen akhbarana fulaan bitabliiqi fulan ba oo macnaa hebel baa saas noo sheegay oo macnaa iyaday taasi tahay bitabliiqi fulan hebel gaadhsiintiisii nin muballiqaa macnaa noo dhexeeyey oo na soo gaadhsiinayey inay dee adigu la caddeeyo ayaa roono tan buu isagu ibnu salaax iyo imaam nawowi iyo tasaahul bay ku tiriyeen aan wax lagu warinahayn wajaaza waxa bannaan labada bayna macnahood an yarwiya inuu wariyo shaksigu can mumlihi kii mumligiisa ahaa ee isaga wuxuu yeedhinayey weeye markaa sheekhii weeye inuu ka wariyo maa wixii ballaqa uu gaadhsiiyaa saamica kan maqlaya mustamlihi mustamligiisa mustamliguna waa kaa dee muballaqa sheekha dhawaaqisa gaadhsiinaya lilaqdamiina macnaa waa cinda alaqdamiina ba laamta ama waa hada alxukmu lilaqdamiina xukumkaas ama banaanidaasi dadkii hore ayay u sugnaatay oo iyagaa markaa waxa weeye dee tan lagaba soo naqliyey oo waxaa dhacaysa iyadoo xalqadii la joogo oo xadiid markaa dee ninkii markaa saaxib almajliska xadiid sheegay oo kii ka durugsanaa aanu maqalo ay isweydiin jireen oo haddana dib ay isaga uga warin jireen uun oo xamaad ibnu zayd baa laga soo naqliyey inuu dee nin weydiiyey taasoo oo uu yidhi see baa tidhi hadalkaa iigu celiyo isaguna imaamkaas yidhi istafim minman yaliika mimaabaana ii taalla cidda kugu xigta uun waxa weeyaan weydii taasba oo cidda kugu xigta weydii taasina kuba yidhi marka calayhi alcamalu camalkuna taas buu markaa korkiisa uu ku sugayoo jumhuur ahl xadiid taas bay ku camal faleen oo dee waa qaarigii adiguba aada dhegaysanaysay ee sheekha kudul dul aqriya waa tii aad kaba warinaysay sheekha tanna waa tii oo kale ayuunbay yidhaaheen marka laakiin sheekhu uu maqlayo wabnu salaaxi imaamkii ibnu salaax qaala wuxuu idhi adaa kaa yuxbalu waa la mancaya tashaabih ku tiriyo waalkhulfu yajri fi aladii laa yafhamu kalimatan fa minhu qad yastafhimu wey waalkhulfa khilaafkan imankaan sheegnay ee aqdamiintu ay dee qowl ay leeyihiin jawaasa ibnu salaax iyadna tasaahul intay ku tiriyeen ay leeyihiin waa la manceeyaaba yajri wuxuu ku dureerayaaba oo isna khilaafkaas isna uu kuba sugan yahay fi ladii kii laa yafhamu aan maqlahayn kelimatan kelimo aan maqlahaynba oo markaa kelimaan maqlayno fa minhu markaa isagii mustamriga ama rafiiqiisii kaleba qad yastafiimu ka fahamsiin dalbaya oo macnaa kaansi muballiqa ayuunbuu maqlaya kani hadalkii sheekha mubliga ah waa maqlayaaye laakiin waxbaa yar dhaafay kelima ayaaba dhaaftay ama laba kelimaba tii baa ka qarsoonaatay markaasuu kii ku xigay weydiiyey ama buu weydiiyey kelimadii waxay ahayd isagii baa u sheegay kelimadii sidaas ahayd iyadoonu sheegin inuu hebel dee ninkan kale uu saas intuu sheekha carabkiisii ama dhawaaqiisii maqli waayo ninkani u sheegay isagoon sheegin inuu ka wariyo adigu waa leeyahy taasba laakiin bacdigood baa iyadana suuradana khilaafkaa ku suganoo markaa manceeyo dee markaa dee tafsii meesha le hala caddeeyo oo wixii aanu shaksigu dee dhegihiisa kuga maqlayn sheekhii aanu kaba maqlahayn in la caddeeyo uun mooye yaan sidaa ku warinin bacdigood baa leh oo bacdigood baa iyada taas leewad oo wuxuu idhi waalkhulfu khilaafna khilaafkan iminkaan kaba soo baxnay yejri wuxuu ku dureerayaaba markaa dee isaguna uu ku sugan yahayba khilaafkan fi ladii kii laa yafhamu aan fahmahayn baa khilaafkan iminkaan ka soo baxnay aan fahmahayn kelimatan kelima iyo wax ka badan markaa fa kii isagu mustamriga ahaa qad yastafhimu ka fahamsiin dalbayo weydiisanaya inuu mustamrigii kelimadii dee bal uu fahmi waayo uu sheego waxaa mustamrigii lamida shaqsigii kale rafiiqiisa ahaa ee majliska joogay ee isagu kelimadii maqlay taasba waxa weeye isagu weydiinaya taasna khilaafku waa ku sugan yahayba wey oo dee markaa bacdigood waa dee waata iska dhaafayaan oo shaksigii kol haddii aad ogaato kelimadna kelimad iska macruufo tahay in markaa sheekii laga wariyo kuwana dee waa in meeshii la caddeeyo in dee ruux kale aada weydiisuu kuu sugay kelimadan haalisuha ijaasatu maqsurifa faqiila laa yarwi biha oo ducifa waxaan ka soo baxnay assamaac min lafdi sheikh iyo alqira'a cala sheikh waxaa halkan inoo bilaabmaysa ijaasadii ayaa halkan inooga bilaabmaysa markaa wuxuu idhi sheekhu taaliuhaa waa awjuhu taxamul weeye taxamulka awjuhdiisii teedii saddexaad ama awjuhda iyo duruqda xadiidka lagu wariyo ee wax lagu xambaaro kii saddexaad ama dariiqeedii saddexaadba ijaasatun ijaasa weeye wakhtulifa waa la iskhilaafay oo iyada xagga bal markaa werin iyada wax lagu wariyo waa la isku khilaaf jazaduna waxa weeyaanun macnaheedu waa fasixid laysu fasaxayo riwaayo shaksi dee markaa uu wax ka wariyo shaksi oo waa idun fi riwaaya shaksigii dee markaa sheekhiyo dadkii markaa dalabadiisa ama dad kaleo dalabadiisiiba ahayn u fasaxayo u idmayo un isaga waxyaale marwiyaadkiisii ahaa inay ka wariyaan taas bay markaa waxay ka dhigantun ikhbaar jumliyaho macnaa waa ikhbaar oo isagoo dee kitaabkii uu ka wada maqlaale kitaabkaa kitaab fulaan samaac baan u leeyo sheekh hebel baan ka maqlay ama riwaayadaydu waa taasoo ciddaasaan ka wariya saasna wax baan kaga wariyaay adiguna iga wari oo markaa waa idan laysu idmayo laysu banaynayo markaa warin wax layska wariyay iyadoo samaac dee markaa aanu jirin aanu jirin ah, markaa qiraa'a cala sheekh taasna aanay jirin taas baa horta waxa lagu magacaabaa ijaaso arkaanteedna dee mujiiskan wax ijaasaynaya iyo mujaazulahga isaga wax loo ijaasaynayo iyo mujaazubihi oo ruuxa waxa la ijaasaynayo ee laysu ijaasaynayo markaa iyo siiqada la isticmaalayo taas bay arkaanteedna noqon bal markaa waa iska hadal badnaan waana qaybo badnaane ijaazadu taas haddaba weeye waa ciidankaa iyo isu bannayn iyadoon samaaciya waxba jirin qiraa haddaba markaa waa wejiga saddexaad ama dariiqa saddexaad ee duruqu taxamul ka mid ijaaso weeye saalisaadu waa xaggii awjuhu taxamulka aynu soo marray ayuu markaa keedii saddexaad yahay wakhtulifa haddaba waa la iskhilaafay oo iyada waxa weeyaan waa banaynteed iyo bannayn la-aanteedu faqiila waxa la yidhi laa yarwi kuma warinayo biha ijaaze wax ku warin maayo ijaaze waxba kuma warinayo weeye waa qowl jamaaco muxadiiinta ka mida qowlkood shucba waxaa laga soo naqliyey low jaazat ilijaazatu labadalat irixla haddii ijaaze wax laysu ijaaseeyey ay bannaan tahay rixladii iyo xerayntii dee xadiis dalabkii loo xeraynayay way buraysaa dee ninku isagoo gurigiisii iska fadhiya ayuu ninka uu doonaba uu ka dalbi karaa inuu wuxuu ijaaseeyo loo soo ijaasayn karaa markaa rixlo loo xidheeyo oo loo socdo xadiidka dalabkiisii taas dee loomama baahno way buraysa haddii ijaasadu ay bannaan tahay qolooyin kalena hadalka hadal ku dhow baa laga soo naqliyo adugu taas waxaanay bacdigood yidhaaheen ba nin kale ajastu laka an tarwiya canii maa lam tasmac minni macnaa nin kale waxaan ku ijaaseeyey waxaan maqal inaad iga warisa wuxuu ka dhigan yahay isagoo leh ajastu laka an takdiba calaya wey macnaha inaad been iga sheegto ayaan kuu fasaxay isagoo leh ayuu kaba dhiganyo sharciguna ma banaynayo shaksigu waxaanu maqal riwaayadiiba weeye adugu markaa wuxuu ihi waa daciifa qowlka waa la daciifiyey qowlka saas ah waa la daciifiyey taas weeye waqiila waxaa la yidhi laa yarwi ma warinayo laa yarwa labadana way kuba dabdiyeen oo waa iska dee macnaunbuu isku kale maqsuudku waa iska midune laa yarwi ijaasada caynkana shaqsigu wax ku warin maayo walaakin yacmalu waa ku camal falaya oo isagii dee riwaayo wax kuma warinaye dee waa ku camal falayaa taas baa laidho macnaa inuu wax ku wariyo can fulaan yidhaaha taasi uma bannaana laakiin wixii dee uu markaa ijaasadan kuma sugnaaye akhbaar ahaydee lagu camalfali lahaa wuu iskaga camalfalayaa oo ku camalfalaya sida dee wijaadadiiyo wuxuu markaa kutubtaa ku arkaya inuu riwaayaba oo lahayn ku camal falayey laakiin wax kuma warinayo can fulaan ma odhanayo walaakin yacmalu waqiila waxaa la yidhi cagsigu kaa cagsigii baa la yidhi macnaa kuma camal falayo ee waa warinaya oo macnaa inuu wariyo oo wax ku wariyo way u bannaantae inuu ku camal falaa uma bannaano mursalkiibay uga nadiir dhigeenoo iyada waxyaalihii muqadiciyo inuu wariyaa wariyaa way u bannaanayd laakiin haddii wax ogeynaya aan loo helin dee laguma camalfalahayn dadna taasoo kale ay ka dhigeenoo macnaa inuu waxa weeyaan wariyo way isaga bannaantee laakiin camalfal uu ku camal falaa bannaanayn iyada tan waxay ku tiriyeen dee qowl baatila inuu yahay waayo xaggii shaksigan dee wax iyo diqannimadiisii kol hadday sugan tahay wax xaggaasoo inqidaac meeshaa ku sugan oo ama itisaalkii waxyeelaya iyada cibaaradan kuma sugnaa marka waxay ku tiriyeen qowl baadilo kaniinaya waqiila cagsuna waqiila waxaaba la yidhi afdalu ijaasadu mid ka fadli badanba weeye min asamaaci maqalkii sheekha wax laga maqlayeyna waabay ka fadli badantahay taas baa la yidhi adugu dee calaa idlaaqihaa may odhan kuwa san yidhi samaacu marka anu samaaca radiya yahay oo hagaag aanu u sugnayn oonu samaac xoog la ahayn ijaazada fiican ee taamka ah ayaa ka roonba samaaci radi ahaabay bacdigoodna laga soo naqliyo waxaabay fadileen ijaazadaas bay fadileen khaasatan markaanu samaaco ama tasaahulna iyo waxyaala sidaas aynu ka soo baxnayba uu ku sugan yahay adigu samaacu samaac xoog leh oo fiican aanu ahayn oo samaac kaamil oo dhan aanu ahayn waqiila afdalu min asamaaci watasaawi siman samaac iyo ijaazadu ay siman yihiinna qad nuqira waa la soo naqliyey oo qolooyin baa iyaguna reer andalusa baa laga soo naqliyey ijaazadii muctabarka ahayd iyo samaaci inay isku mid yihiin oo isiman yihiinba watasaawi nuqila markaa sheekhu wuxu uhi walxaqu xaqu waxa weeye qowlka sawaabkee xaqi an yarwiya inuu wariyo ama an yurwaa in lagu wariyo biha iyada horta in wax lagu wariyo wey wayucmala laguna camal falo oo qowlka xaqi waxa weeyaan in iyadii wax lagu wariyo ijaazadan waxbaa lagu warinayaa waana lagu camal falayaa wa annaha duuna samaaci walxaqa waa sida daahirka halkanun bay ku cadfantahay walxaqu an yurwa oo walxaqu annaha duuna samaaci walow dee markaa uu kaba dhigay sharaxan dambe sheekha lihi ina haadaa hamsada ayuu kasriyey waxaanu kaba dhigay halkaa hore faqiila laa markaa yarwidiy aqwaashan inoogu samey faqiila laa yarwidiya oo daciifaad iyo inaha inay kuba cadfantao la yidhaho waqiila waxaa la yidhi inaha duuna samaaci lisalafsaa la yidhaha lakin kallay daahirtan ba wa annahaa ijaazada oo xaqu waxa weeye sida sawaabkii horta in wax lagu warinayo o lagu camal falayo wa annahaa ijaazadu duuna samaaci oo weliba waxaa xaquna uu ya macnaa sawaaba oo xaqah inay tahay duuna samaaci samaac wax ka hooseeya oo samaaci ay ka hoosayso samaaci kama sarrayso lamana sidna ee way ka hoosaysaa bisalafi cinda salafi salaf agtii way oo markaa salaf agtii ama dadkii iyagu salafka ay mutaqadimiinta ahaa rutbadeedu samaac way ka hoosaysaa wastawayaa way sinaadeenoo samaacan iyo ijaasadani lada unaasin dad agtood oo alkhalafi bal unaas ka bedelo lada khalafiya laakiin dee dhammaantood maayo waa kuwa adugu khalaf ka mid ah agtooda way ku sinaadeenoo bacdigood ayaa iyagu samaac iyo ijaasadii isku si unuu isticmaalay samayna waxa suurtagalana xagga camalfalka uun inay ka simeen iyagoo dee rutbad iyo waxyaalaha aan lahayn way simayin dee waa kuwa qolooyin liwatasaawin nuqilaana inoo horraysiiyey bal adugu markaa qaybaheedii buu imika inoo bilaabayaaye ijaasadu saan soo sheegnay waa idan iyo ibaaxo waana waqti dee boqorta waxay baahi keentay baydigeeso kutubtii aad iyo aad bay u badan tahay iyo waxyaalihii la warinayay marka marka la eegona dee dadka awqaadoodiina ama in kastaba cimrigii soo dheeraadee waxyaalaha jira ee la wada warinayo ama kutuba inuu mid kasta riwaayo samaac ama qiraa u yeeshaa taasi waa wax mutacadira ama mutacasira dadkii ahlucilmiga markaa kolley waxay isaga baaheen xataa kulankii dee mashaaikhdii zamankiisa uu laba kulmayeyna inuu dhammaantood la wada kulmaano waa wax mutacadira ama mutacasira ayay noqonaysaa marka taas baa waxay keentayba akhbaarkan duuduub ahaaneed ee jumliga ahuun ama idankan caam ahaaneed ee ijaazada inay qaataan kutubtii sidaasad sideed sanadkooda un ugu wada xidhiidho oo markaa la helo un itisaalkii sanadka inay wax ku wada wariyaan taasna waxay keenaysa dee dadkii ahlucilmiga ahaa iyo tasarufaadkoodii iyo acmaashoodii tan ugu baahnaa inay markaa tan la yimaadaan oy isu ijaaseeyaan wax taasi markii hore waa tasay ahayd ee markii dambe sidii laguma dayn ee aad bay u tawasuceen oo waatan arki doona dee imanka in xataa laga hadlayo ilmo uur ku jira waa jirin wax ma loo ijaazaynaya wax macduuma ma loo ijaazaynaya de waxaana iskaba badnaatay carruur aad u yaryar oo sanad jirtay ama markaa dhalatay inay waxu ijaaseeyeen xamli iyagoo waxu ijaazeeyeyna la arag taasna waa tasaawul aad iyo aada u badan oo wixii markii hore loogu baahnaa ijaasada kaba dheero markaa xataa dahabidee meelo kutubtiisa ka mida ah, sida siyar oo aclaam nubala iyo kolkol ee cilmigu suu noqday noqdayo waxyaala markuu kaba hadlayo kale meelo qaarkood dee walow tarjamo kitaab tarjamay haddaba waxyaalo badan ba soo galgale oo kuma tiriyo dee cilmigu markaa nuqsaantiisii inay markay noqoto ee ilmo yaro ooyo kale iyo tifli ibnu sanatin yabki iyo markay noqotay wax wax loo ijaasaynayo oo cilmigii heerkaa uu noqday dee inay tahay dee waxuu soo dhac weyn oo cilmigiiba ku yimi ama tasaahul badan oo lala yimi markay tay ijaazadunba ay halkaa gashee laakiin tasaahul ka badan baa ka yimi oo dee waa kuwa janin iyo waxyaalo uu ijaaseeyey ama le macduumna ma loo ijaasayn karaa ee asalka hore horta taas buu ahaaba khilaafkeedaa ku jiraana waa kaasoo bacdigood inaanay ijaazabadaba ictibaarin bal qaybihii badnaa ee lahaydna iminku inoo bilaabaya marka wuxuu idhi faqiila laa yarwi biha wadacifa macnaha dacifaadna waa qowlkan laa yarwi bihaadan ayuu leeya waa la daciifiyey waqiila laa yarwi kuma warinaya raawigu laa yarwi haddii la idhaha dee markaa majuulloo binayana waa isla mid waa kuwa kale barhkood baa ku dadiye laguma warinayo walakin yucmalu waa lagu camalfalaya walakin yacmalu ayaa dambada odhan haddaad hore laa yarwi tidhaahdo waqiila cagsuuna waa la yidhi oo macnuu ah waxa weeyaan waa lagu camal waa lagu la warinayaa waxbaa lagu warinaya laakiin lagu camalfali maayo waqiila waxaa la yidhi afdalu macnaa hiya afdalu min asamaac samaaciba way ka fadli badan tahay afdalu min asamaaci watasaawi siman iyadiyo samaac iyo ijaasa simayna nuqila waa la soo naqliyay walxaqu haddaba qowlka xaqii waxa weeye an yarwiya inuu wax ku warinayo biha iyada oo yacmala uu ku camal falayo shaksigu waxna ku warinayo dee an yurwaa biha wayucmala la yidhaahna iyadna waa saxo dabdi waannaha waxaa kaloo xaq uu yahay annaha ijaasadu duuna samaaci samaac inay ka hoosayso lisalafi cinda salafi wastawayaa way sugnaadeen samaac iyo ijaasadii ladaa unaasi dad agtood alkhalafi khalafka agtiisa khalaf oo dhan maayo waa dee